يكفلونه على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون allah subxaanahu watacaala wuxuu u ballan qaaday muuse hooyadii inuu u soo celin doono marka asbaabihii ilaahay ugu soo celin lahaa ayuu alle qadaray amba u abuuray asbaabaha waxaa ka mida in muuse uu diido sidaan hooyadii ahaynba inuu shaqo oo caneeda nuugo waxaramnaa waxaanu u diidnay waa taxriim qadariya baa la yidhahdaa kan taxriiman qadariya waa u diidin weeye waayo dee ilmaha yar isaga xaaraam wax waajiba oo saaraa ma jirin waxaramnaa waxaanu u diidnay calayhi ay calaa muusa muuse waxaanu u dhiibnay almaraadica kuwii nuujin lahaa almaraadica kuwii nuujin lahaa baanu u dhiibnay min qablu intaan hooyadii lagu soo celin min qablu ay min qabli raddihi ilaa ummihi min qablu hooyadii intaan lagu soo celin ayaanu u dhiibnay marka almaraabic waxaynu u laqbaynay jamcu lmurdic inuu yahay haweenka wax tarsiiya waxaa kaloo tidhaahdaa waxaramnaa waxaanu u diidnay alayhi calaa muusa waxaanu u diidnay almaraabica jiqitaanba maselka dhig almaraabica jiqid min qablu hooyadii maara intaanaan soo celin horteed ba uu haween baa uu shaqo amba almaraabica waa jamcu marbacin waxay noqon markaa naafihii almaraabica naaso ayaanu u diidnay min qablu ay min qabli raddihi a ummihi naasaan kii hooyadii ahaynba waanu u diidnay markaa way ku wareereen dee nimankii qaatay dabadeed walaashii markay aragtay nimankani inay wareersan yihiin inankuna uu diidayba inuu haweenkii shaqo faqaalat waxay tidhi ay ukhtuhu waa muuse walaashii waxay tidhi hal adullukum ma idin tusaa hal adullukum ma idin tusaa calaa ahli baytin kheer guri ehelkii calaa ahli baytin kheer ma idin tusaa reerkaasoo yakfuluuna kafaalo qaata u maaragtay muuse laku idinka idin kafaalo qaado oo idin koriya oo wahum ayagu lahu isagana naasixuuna kuwa u danaynaya ah naasixuun kuwa u danaynaya oo u nafteexaynaya ah marka adigu way ka aqbaleen amba doodii ha jirto amba yaanay jirine faradadnaa waanu celinnay faradadnaa waxaanu u celinnay hu muuse ilaa ummihi hooyadii baanu u soo celinnay shay taqarra si ay ugu doogsato caynuhaa isheedu shay taqarra si ay ugu doogsato amba ay ugu kabowsato caynuhaa isheedu si ay ugu doogsato oo walaa taxsana aanay una fiiraayooninna ay taqara si ay ugu qabowsato amba ugu doogsato caynuhaa oo walaa taxsana aanay u fiiraayoonin oo aanay u murugoonin iyo maxay kale waxaanu ugu soo celinay walitaclama inay ogaato anna wacda allahi ilaahay ballanqaadkiisu ilaahay waa kii u ballanqaaday inaa raadduuhu ilayki waanu kuu soo celin doonaa baa ilaahay yidhi iyo walitaclama si ay u ogaato anna wacda allahi ilaahay ballanqaadkiisu xaqa inuu yahay walaakina ha yeeshe e aksarahum dadka badankoodu laa yaclamuuna ma ogsoona xukma allah ilaahay xukunkiisa ma ogsoona waxyaabuhu ilaahay samaynayo iyo ciribtooda toona waxaa dhici karta shayga in ciribtiisu wanaagsan tahay qofkuna uu karaahiyeysto ayaa dhici kara wacasaa an takrahuu shay-an wahuwa khayrun lakum markaa waxaa dareemaysaa hooyadan ilaahay qalbigeeda inuu xidhay oy adag tahay axadba inay ka suurto geli lahay intuu ilmihiisii qaado intuu sanduuq ku xiro inuu ku tuuri lahaa badweyn rabbi wuxuu yihi subxaanahu watacaala walamaa markii balaga uu gaadhay muuse walamaa markii balaqa uu gaadhay muuse ashuddahu adaygiisa markuu gaadhay ashudda abaygiisa markuu gaadhay oo wastawaa uu dhammaystirmay anrada qaan gaadhay labadooda way isku macno dhowaadaane allah wuxuu subxaanahu watacaala macnaa muuse markuu gaadhay balaga ashuddahu wastawaa yacni xilli u koray ee awood uu yeeshay aataynaa wastawaa uu dhammaystirmay aataynaa waxaanu siinay hu muuse xukma xukun baanu siinay haddaba xukunkani muxuu yahay culimada nabadnimo qaar baa ku fasiray an fahmina waa la yidhaahdaa wa cilmaa cilmi ayaanu siinay wakadalika sida aanu muuse wanaagga ugu abaalmarinay ayaa najzii aanu u abaalmarin doonnaa almuxsiniina kuwa samafalana sidaasuun baanu u abaalmarin wadakhala wuxuu galay muuse macnaha maalin wadakhala wuxuu galay muuse almadiinata magaaladii ayuu galay macnaa magaalo ayuu soo galay calaa xiini gafla mooganaan xilligeed xilli dadku ay moogan yihiin manaa xilligani waa goorma culimada qaar waxay leeyihiin waa maqribka iyo cishaa'iga xilligaa cawadaranta ah xilligaas ayuu ahaa culimada qaar baa ku fasiray ibnu cabbaas isagu wuxuu leeyahay waxay ahayd maalinta kala duhurka nisfu nahaar ayay ahayd waxaana laga yaabaa xilligaa ibnu cabbaas inay u dhow dahayo waa xilli dadku ay wada galaan oo sanqaduna ay yar tahay ah, wadakala wuxuu galay almadiinata ayuu galay calaa xiini gafla mooganaan xilligeed buu galay min ahlihaa ehelkeedu ay kaga sugan yihiin min ahlihaa xaalay ahaatay ka ahaatay xagga ehelkeeda mooganaantaasi min ahliha xaalay ka ahaatay amba mustakfiya xaalu yahay kii iska qarinaya buu galay min ahlihaa ehelkeeda isagoo magaalada ehelkeeda iska qarinaya fawajada wuxuu la kulmay aylaqiya ayaa wajada imika ay noqonaysa mascuulku way qaadataa fawajada wuxuu la kulmay fiihaa magaalada dhexdeedii wuxuu kula kulmay rajulayni laba nin buu la kulmay labadaa ninoo yaqtatinaani dagaalamaya laba ninoo isdilaya buu la kulmay haadaa kani macnaa midkood haadaa kani min shiicatihi muuse kooxdiisa amba reerkooda ayuu ahaa haadaa kaasi min shiicatihi muuse qoladooda ayuu ahaayo israa'iili buu ahaa wa haadaa kaasina min caduwin muuse cadowgiisa ayuu ahaa macnaa qibdi qoladii fircown buu ahaa fastafaasa waxaa hiil weydiisay ku muuse alladii kiibaa hiil weydiistay min shiicatihi qoladiisa ka mid ahaa cala aladii kii inuu uga hiiriyo ayuu weydiistay min caduwihi muuse cadowgiisa ka mid ahaa fastawaasa waxaa hil muuse damiirkaa muuse u celi mafcuulka ah alladii kiibaa hiil weydiistay ninkii ayaa hiil weydiistay min shiicatihi muuse qoladooda ahaa cala aladii kii inuu uga hiiliyo dabqaasoo ku tacalluqayaa cala kii inuu uga hiiliyo min caduwihi muuse cadowgiisa ahaa fawakaza wuu feeray muuse hu kii buu feeray fawakaza wuu feeray hu ninkii cadowgaa amba sidiga ahaa muusa muuse ayaa feeray waa feer waxa masalan waxaa la yidhahdaa waa adraafta in inta faraha la ururiyo waa feerka weeye fawakaza waxaa feeray hu maaragtay ninkii muusaa muuse ayaa feeray faqadaa wuu dilay muuse calayhi ninkii faqadaa calayhi waa uu ka takhallusay ay faraqa calayna waa la yidhahdaa waa uu maaraysay faqadaa calayhi waanu dilay qaala markaa muuse wuxuu yidhi haadaa dilkan aan geysay iyadoon ilaahay amrin min camali shaydaani shaydaanka camalkiisa ayuu ka mid yahay min camali shaydaan shaydaanka camaladiisa ayuu ka mid yahay innahu shaydaanku caduwun cadowkii ah weeye mudilun kii lumiya weeye dadka ee baadiyeeya mubiin oo weliba cad oy cadaawadiisu ay cad tahay macnaha dilkan ayuu qoomamaynaya waayo dil ilaahay uu faray muu ahayn qaala mashaa wuxuu yidhi muuse rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu dalamtu waxaan dulmiyey nafsii nafsayda ayaan dulmiyey eesakfir lii ilaahayow iidaas dembigana aan geystay fakfir lii ilaahayow iidaas dembigana aan geystay fabasara ilaahayna wuu u dhaafay lahu ay limuusa ay fagafara allaahu allana wuu u dembi dhaafay lahu ay limuusa inahu alleh huwa isagunba algafuur allaha dembi dhaafista badan ah alraxiim ee raxmadda badanna leh kuna sifaysan araxma qaala wuxuu yidhi markaa muuse rabbi rabbigayow bimaa kii sababtii ama rabbi rabbigayow bimaa ancamta ay bisababi incaamika nicmaynta aad u nicmaysay calaya korkayga aad ii nicmaysay daraaddeed falan akuuna ma ahaan doono dahiiraa mid u hiiliya lilmujrimiin kuwa mujrimiintaa mid u hiiliya ma ahaan doono oo markaa ilaahay baa u yeelay jaah iyo cidsi maaragtay qaala wuxuu yidhi rabbi rabbigayow bimaa ancamta ay biincaamika ilaalinta aad i ilaalisay daraaddeed aad u nicmaysay daraaddeed calaya aniga aad ii nicmaysay daawgeed falan akuuna ma ahaan doono wahiira kii u kaalmeeya lilmujrimiin kuwa mujrimiinta ah uma kaalmayn doono amba bimaa ancamta u nicmaynta aad u nicmaysay baan ku dhaartay calaya aniga aad ii nicmaysaye falan akuuna ma noqon doono dahiiraa mid u hiiliya lilmujrimiin kuwa kaafiriinta ah waa jariima xun qofka muslimkii inuu la sabto dad uu ogsoon yahay inay dembiilayaal yihiin maxaa idhahdeen muslimiin ay yihiin oo ay kafaro yihiin alla safata fa asbaxa wuxuu ahaaday amba waa bariisay muuse fi lmadiinati magaalada dhexdeedii wuxuu ku ahaaday khaa'ifa mid cabsanaya oo baqanaya magaalada dhexdeed buu ahaaday khaa'imba fa asbaxa wuxuu ahaaday muuse fi lmadiina magaaladii ayuu ku sugnaaday khaa'ifa xaala kawnihi khaa'ifa xaaluu yahay kii badanay yataraqabu xaala kawnihi yataraqab xaaluu yahay kii sugaya bal waxa ku dhici doona mafcuulka qadar xaala kawnihi yataraqab xaaluu yahay kii sugaya macnaha waxa ku dhici doona isagoo sidaas ah faida ladii waaba kii istansara gargaarka weydiistay hu muuse ka dalbay bilamsi shalayto kii gargaarka weydiisanayey fayda ladii allah wuxuli subxaanahu watacaala isagoo sidaa u baqayo sugaya fayda aladii waaba kii istansara ka gargaar dalbay hu muuse shalay yastasriqu waaba kii oo u qaylinaya haddana faida aladii waaba kii gargaarka weydiistay hu muuse bilamsi shalaytoo kii gargaarka weydiistay ayaa yastasriquhu haddana gargaar weydiisanaya yastasriquhu haddana u qayshanaya qaala markaa wuxuu yidhi lahu kii reer bani israa'iil wuxuu ku yidhi muusaa muuse wuxuu ku yidhi innaka adigu lagawiyun soqon baa tahay lagawiyun soqon baa tahay lunsan mubiin oo weliba lunsanaantiisa iyo baadinimadiisu ay caddahay soqon baa tahay shar badan waayo markaste adiga ayuunbaa lagu dilayaa ma arkaysaa falamaa markii falamaa an araada markuu doonay muuse an yaqbisha inuu qabto biladii kii macnaha haddana uu jiro huwa isagu caduwun cadowga u ahaa lahumaa muuse iyo kii shalayka uu u hiiliyey falamaa markii falamaa an araada markuu doonay muuse an yaqbisha inuu qabto biladii kii inuu qabto huwa isagu ladiguba caduwun cadowga u ahaa lahumaa muuse iyo kan kale reer bani israa'iil qaala wuxuu yidhi kii qibdiga ahaa ee masriga ahaa yaa muusaa muusow aturiidu ma waxaad doonaysaa an taqtulanii inaad disho miyaad doonaysaa kamaa qatalta sidaad u dishay nafsa nafsa sidaad u dishay oo kale fil amsi shalay waxaa la odhanayaa tafsiirka ugu muraajacsan amba daahirka ah waa kii qibdiga ahaa amba masriga ahaa ayaa cibaaradan leh culimada qaarkoodna waxay leeyihiin kiibaa intuu khalkhalay reer bani israa'iil u qaatay muusaba inuu doonaayo inuu dilo waa tafsiir laga xoog badan yahay aturiidu ma waxaad doonaysa markaa sirkii baa faaftay haddii la yidhaahdo waa kii qibdiga ana ah, sheekadu inay baxday oo muuse inuu dilay ninkii la ogaaday ayaa cad aturiidu ma waxaad doonaysaa an taqtulanii inaad disho kamaa qatalta sidaad u dishay oo kale nafsa nafta sidaad u dishay bilamsi in turiid ay maa turiidu dooni maysid muuso wax kale ilaa an takuuna inaad ahaato mooyaane wax kale ma doonaysid jabbaara mid fi lardi arlada wax ku laaya taasun baad doonaysaa wamaa turiidu dooni maysid an takuuna inaad ahaato min almuslixiin kuwa wanaagga sameeya mid ka mid ah ma doonaysid buu yidhi culimada qaar waxay leeyihin waa kii reer bani israa'iil waana halkay soomaalidu ka yidhaahdaa nebi muuse ayaa wuxuu yidhi soqon hana u hiilin hana gargaarsan hana u gargaarin waayo isagii baa sirtii sheegay oo reer bani israa'iil ba dhegta ee reer qibdiyiintiiba ugu riday ninka shalay wax diray inuu muuse ahaa fa kharaja markaa wajaaa waxaa yimi rajulu nin baa yimi min aqsa almadiina magaalada xajeeda shishe min aqsa almadiina magaalada xajeeda shishe ayuu ka yimi rajulkaasoo ka sise yascaa ordaya oo qof imaan leh yascaa ordaya baa yimi qaala wuxuu yidhi yaa muusaa muusow ina almala'a war kuwii madaxda ahaa ya'tamiruuna bika adiga ayay kuu tashanayeen ina almala'a kuwii madaxda ahaa ee fircawn iyo dee mala'iisii ya'tamiruuna bika adiga ayay kuu tashanayeen liyaqtuluuka si ay kuu dilaan bay u tashanayeen liyaqtuluuk si ay magaalada iskaga tag faxruj bax baxo ah, ka tag inii anigu laka adiga waxaan kuu ahay naasixa mid kuu naseexayna naasixun baan ahay min annaasixiina kuwa naseexaynaya ka mid mide eh, iskaga tag fakharaja wuu baxay muuse minhaa magaaladii buu ka baxay khaa'ifa xaalu yahay kii cabsanaya yataraqab xaala kawnihi mutaraqiba xaalu yahay kii sugaya bal inay waxareeraan amba faraj ilaahayba sugaya ayuu ka baxay qaala wuxuu yidhi rabbi rabbigayow najinii iga badbaadi min alqawmi duulka iga badbaadi aldaalimiina daalimiinta ah ilaahayow kuwa kuwan daalimiinta ah iga badbaadi buu yidhi markaa muuse wuu sheegtegey xajaa iyo biyan ayuu u kicisimay walamaa markii tawajjaha uu u jihaystay uu kicina walamaa markii tawajaha uu tilqaa'a madyana madyan xaggeeda jihadeeda tilqaa'a madyana madyan xaggeeda markuu u jeestay qaala wuxuu yidhi casaa rabbii rabbigaygu wuxuu mudan yahay an yahdiyanii inuu igu hanuuniyo sawaa'a asabiil sariiqa kiisa toosan inuu igu hanuuniyo sawaa'a sabiil dariiq toosan inuu rabbi igu hanuuniyo ayaa rabbigaygu mudan yahay ilaahay buu isku xidhayaayoo mar keliya ilaahay ma iloobayo adariiqu alaqwam dariiq toosan rabbi inuu igu hanuuniyo macnaha adduunyada iyo aakhiradaba walamaa markaa muuse wuu socday walamaa markii warada ay wasala uu gaadhay walamaa markii warada ay wasala uu gaadhay amba uu ku arooray maaa madyana madyan ceelkeedii ceelkay ka cabayeen dad iyo xoolaba wajada wuxuu la kulmay calayhi ay cala almaa'i biyaha korkoodii wuxuu kula kulmay umma dad buu kula kulmay umma dad buu kula kulmay min annaasi dadka ka mid ah ummadaasoo yasquuna waraabinaya xoolahoodii yasquuna waraabinaya wajada wuxuu la kulmay min duunihim ummadda asalkodoodna imra'atayni laba haweena ayuu la kulmay imra'atayni laba haweena buu la kulmay labadaa haweenka ahoo taduudaani celcelinaya hanamahumaa taduudaani celcelinaya oo biyaha ka hor joogsanaya xoolahay wateen qaala markaa muuse wuxuu yidhi maa maxay tahay amba muxuu yahay khadbukumaa arrinkiinnu soo kuwan dadku xoolihii waraabsanaya idinkuna aad xoolihii biyaha ka celinaysaan maa muxuu yahay khadbukumaa ay sha'nukumaa xaalkiinu muxuu yahay qaalataa waxay yidhaahdeen labadii haweenka ahaa maaragtay laa nafqi annagu ma waraabinno oo xoolaha iyaga kuma siisayno ceelkan xataa yusira ilaa ay ka fuliyaan arricaau waa jamcu raacin alricaau kuwan xoola raacatadayhi ilaa xoolahooda ay ka fuliyaan annagu kuma siisayno wa abuunaa aabbahayaa shaykun waa oday kabiir weyn oo gabuuday haddaba aabahood mashruucayba mise ma aha oo culimadu way isku khilaafsan yihiin oo culimada qaar waxay leeyihiin waa in lagu daaya un shaykhulkabiir ma arkaysa in lagu dhaafo ayaa haboon bay yidhaahdeen culimo badanna waxay leeyihiin waa nabiyullaahi shucayb bay yidhaahdeen maarata kullun qiila waalcilmu cinda allah wasaqa wuu waraabiyey muuse lahumaa labadii hablood buu xoolihii u waraabiyey raggii buu dhex galay humma dabadeeto tawallaa wuu isrogay oo wuxuu ku laabtay humma tawallaa wuxuu ku laabtay ila dilli harkii buu dib ugu noqday harkii uu kasoo kacay geesku harsanaayey faqaala wuxuu yidhi rabbi rabbigayow innii anigu limaakii ansalta aad dejisay ilaya aniga aad ii soo dejisha ii qadartay min khayrin ah wanaag ah iyo risiq faqiir kii u baahan baan ahay macnaha wuu baahday markaa ilaahay buu u sheegtay baahida uu qabay markaa wuxuu hi ilaahay oo waan u baahanahay ma arkaysaa waxaad ii qadartay ee khayr ah inii anigu limaa kii ansalta aad dejisay ilaya aniga aad ii soo dejisay ad ii qadartay ee min khayrin ah baa khayrkii u baahan baanahay halkii buu iska tegey safar buu soo galay wuu baqanayo dadka wuu iska ilaalinayey xoolihii buu hablihii u waraabiyey isagoo gaajadii iyo rafaadku si hayo ayuu dee wada ceelna shubay beerta geedkii buu iska hargalay neef xoola ay siiyahay iyo neef iyo misa midna ma odhanin hablihii tege ninkii odayga ahaa ayay warkii u geeyeen naartoo ninka soo kaxeeyey buu yidhi waa farashka ilaahay subxaana watacaala ilaahay awliyadiisa ma dayacayo naabaal iyo nucleer iyo balaayo kasta haddii la afuufo haddii la wanaagsanaado oo ilaahay diintiisa lagu toosnaado ilaahay kuma dayacayo fa waxaa u timi huma hu muuse waxaa u timi ixdaahumaa labadii hablood midkood baa u timi tamshii xaala kawnihaa tamshii xaalay tahay sii soconaysa bay u timi reerkaa dhow cala istixyaain xishood korkii xaalay ku sugan tahay bay u timi cala istixyaain xishood korkii xaalay ku sugan tahay ayay u timi waa nebi ilaahay oo dee khusuusiyaadka buu iska yeelan karaa ma arkaysaa qaalat waxay tidhi ina abii aabbahay ayaa yadcuuka kuu yeedhaaya anigaa ku doonaya may odhan ile hadday tidhahda waan ku doonayaa walaaya ku doontay buu odhan laha inuu feedhow dhow inna abii aabbahay ayaa yadcuuka kuu yeedhaaya aabbahay muxuu ku yeedhayaa muxuu kugu yeedhayaa liyajziyaka si uu kaaga abaalmariyo liyajziyaka si uu kaaga abaalmariyo ajra maa saqayta waraabintaada mushahaaradeedii ajra maa saqayta maadaa masteriye eh ajra maa saqayta waraabintaada mushqaayadeedii lanaa annaga xoolaha aad noo waraabisay falamaa markii uu soo raacay markaa falamaa markii jaa'a uu yimid muuse hu odaygii markuu u yimi amba shucayb markuu u yimi oo waqasfa uu uga waramay muuse calayhi ay calaa shucaybanba ninkii odayga ahaa alqasasa sheekooyinkii markuu uga waramay qaala wuxuu yidhi odaygii laa takaf habaqanin najawta waad ka badbaadaye min alqawmi dulkii waad ka soo badbaaday alظaalimiina daalimiinta ahaaye qaalat waxay tidhi aabeed bay la dalisay ixdaahumaa midkood labadii hablood waxay tidhi yaa abati aabbahayow ista'jirhu shaqaale ajiirka dhig istaajirhu shaqaale ninkan oo ciidamin ooga dhig waayo inna khayra man qofka ugu wanaagsan istaajarta aad kiraysato ama aad shaqaalaysataa alqawiyu weeye waa ka awooda badan alamiin ee la aaminay oo dee waxaa arkaysa inaanu iyagii damaacin xoolahoodii damaacin si dib yarna uu ceelkii ugu shubay xoolaha ina khayra man midka ugu khayr badan istaajarta aad shaqaalaysaa alqawiyu ka awooda badan alamiin qaala markaa odaygu wuxuu yidhi inii anigu uriidu waxaan doonayaa an unkixaka inaan kuu guuriyo waxaad garanaysaa wilaayadu cumuuman xataa diinihii hore amba rusushii hore inay mashruuc ku ahayd in ninku inanta weligeedu inu guuriyo aan cidla iskala tegin inii anigu uriidu waxaan doonayaa an unkixaka inaan kuu guuriyo ixdabnataya labadaydan hablood mid ahaantood ixdabnataya labadayda hablood mid ahaantood haatayni ee kuwan ah maxayna aan kuugu guuriyo calaa an taajuranii inaad iga jirayso nafsaka calaa an taajuranii inaad aniga iga kirayso nafsaka mafcuulkaasata thamaaniya xijatin sanado sijeed ah thamaaniya xijaj sanado sijeed ah. alxijaj waa sanadihii ma wa in atmamta haddaad dhammaystirto cashraa toban ood xoolaha ii celiso fa min cindik haddaad toban ka dhigtana adiga xaggaaga ayuunbay ka ahaatay min cindik xaggaaga ayuunbay ka sugnaatay wamaa uriidu mana doonaayo an ashuqa inaan ku adkeeyo calayka korkaaga inaan ku adkeeyo satajidunii waad i heli in shaa allahu aad in shaa allahu hadduu alla doono min asaalixiina kuwa saalixiinta inaan ka mid ahayo kuma dhigi doono qaala wuxuu yihi markaa muuse daalika kaa sideedaasi ayaa amba tobankaasi ayaa baynii abarka ka dhig halkaa daalika kaa ayaa baynii wa bayna wa baynaka kaasa udhaxeeya aniga daalika kaas ayaa baynii aniga dhexdayda iyo wa baynaka kaasaa inoo dhaxeeya ayama alajalayni labada muddo midkoodii dhamaytu aan ah, dhammaystirto ayamalaajalay eebada muddo midkoodii dhamaytu aan ah, dhamaystirto jalay eebada muddo midkoodii qadaytu aan ah, dhamaysto falaa cudwaana xadgudub ma ahaanin calaya korkayga wallahu allana calaa maa naquul waxaynu leenahay aynu ku heshiinay wakiil isagaa ilaaliye kaan rabbiba subxaanahu watacaala shaahid iyo maragba inoogaar weeye markaa ajiir buu noqday sideedkaa sanadood ama tobankaa sanadood ayaa maaragtay u raacayay ma arkaysaa marka xaarimadu ay ka qaataan ayadan dee ujradu ambaashiir shaqaalaysa oo wax banaan weeye waana wax maaragtay sadafki islaamiga macruuf kaga ah ahlu islaamkuna ay ogol yihiin maarkaysa allahuma ila walal asal la yidhaahdo keliya ayaa la sheegay wax diidan waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka wanaagsan ee saalixa ahi in inantiisa amba haweeneyda weliga uu yahay uu cardiyo amba u bandhigo qofka wanaagsan ee saalixa ah wadaawaniyo hebelo inantan iga qabo si saciid ibnu tayib oo kale soo qabtay uu xareeyey baaraka allahu lakum marka wax iska ceebna maaha aduu maaragtay abdaysa ay baa hoosta ka leeday maogta laakiin qadiyadiina weeye allah wuxuuhi subxaanahu watacaala falamaa markii qadaa uu dhameeyey muusaa muuse markuu dhammaystiray alajala muddadii oo ariga raacay ciidan buu noqday moog ogtahay nebi waliba wuu raaci jiray ariga eh oo wasaara uu la safray amba la socday bi ahlihi ehelkiisiina uu kaxaystay oo wasaara uu la socday oo kaxaystay bi ahlihi aanasa wuxuu arkay min jaanibi tuuri buurta duur la yidhaah dhinaceeda wuxuu ku arkay naara dab waa nuurkii ilaahay geedka la geliyey malaa'igtii ku sugnayd qaala wuxuu yihi markaa muuse liahlihi reerkiisii wuxuu ku yidhi umkutuu jooga inii anigu aanas nagaado halkaas sii deganaada inii anigu aanastu waxaan arkay naara dad baan arkaye halkaa iska sii jooga oo ku nagaada buu yidhi macnaha halkaa igu sii suga ayuu yidhi markaa muuse dad baan arka halkaais lacallii waxaan mudnahay aatiikum inaan idinka keeno minhaa naartaasi bikabarin war aw amase jadwa himbiil babax jadwax himbiil inaan idinka keeno dab min annaari ah lacalakum tasbaruun si aad u kulaashaan falamaa markii ataa uu u yimid muuse haa dabkii markuu u yimi nuudiya waa loo yeedhay muuse min shaati lwaadi waa min shaati lwaadi waadiga abasoga dhinaciisa ayaa looga yeedhay dhinaca al aymani midig filbuqca ayaa looga yeedhay goobta almubaarakati la barakeeyey min ashajara geedka xaggiisa ayaa looga yeedhay waa geedkii miir uftiinka iyo nuurka malaa'igtu ay ku dhex jirnayd an yaa muusa sidana an yaa muusa ey yaa muusa muusaw inii anigu ana allahu baan ahay ilaahay baa u waxyooday rabu lcaalamiin caalamka rabbigiisa ah wa an alqi tuur casaaga ushaada dhulka dhig wa an alqi dhig casaaga ushaada dhig markaasuu dhigay falamaa markii ra'aa uu arkay haa ushii tahtazu xaal ay galgalanayso markuu arkay amba ay dhaqdhaqaaqayso kaannahaa xaal aad moodo markuu arkay amba ay la mid tahay jaanun masyar oo furug wallaa wuu isrogay mudbiraa xaalu yahay kii dhabar jeedinaya walam yucaqib mana soo noqonin saw buu ka yidhi yaa muusa baa la yidhi marka yaa muusa muusa hooy baa la yidhi aqbil soo noqo aqbil warusha ku noqo walaa takafa baqan inaka adigu min alaaminiin kuwa aaminka ah ee badbaadaya mid kamida ayaa tahay usluk geli adkil wey usluk geli yadaka gacantaada fii jaybika bal geli jirijaladaada geli amba fii jaybika lukunta geli kolka shaarku ka fura khamiis ka furan yahay yastakhruju ay soo bixiyeen baydaaa xaalay tahay bay soo bixiyeen min gayri suu'in xumaan la-aan xaalay ku sugan tahay bay soo bixiyeen wadmum laab ilayka xaggaaga usoo laab janaaxaga gacmahaagana min adahri cabsida daraaddeed wadmum soo celi aba u laab ilayka xaggaaga u soo celi maakaysaa ilayka xaggaaga u soo celi baa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala maxay janaaxaka ay gacantaada janaaxa waxa la yidhaahdaa waa gacanta bini aadamka ayaa la yidhahdaa usoo celi min araxbi cabsi daraaddeed mujaahid waxa uu leeyahay min alfasax min aruxbina waa la yidhaahdaa markaa waxaa meesha jirta ee qofku haddii uu cabsado waxa uu dhigayaa baa la yidhaahdaa laabta ayuu saarayaa gacanta marka qofku hadduu sidaa yidhaahdo waxay ka tegaya cabsidiibaa ka tegaya cabsidu way ka tegaysaa bay yidhaahdeen maog qofku markuu naxo sakasiyo u laabta gacanta saaro waa uu degayaa allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala cabsida daraaddeed u celi fadalika labadaasi ah, marka waxa weeya waa gacantii iyo ushiiye fadalika labadaasi labadaadaasi labadaadaasi burhaanaani laba daliil weeye amba laba xujo min rabbika xagga rabbigaana ka yimi xaggee ayaana loo diray mursalaani kuwa loo dirayna weeye ilaa fircawna fircawn xaggiisa iyo wa malaa'igii qoolkiisa mursalaan qadar ama waasilaani kuwa gaari doona weeye ilaa fircawna wa malaaig inahum fircawn iyo qoomkiisu kaanu waxay ahaadeen qawma duul faasiqiina baxay qaala markaa wuxuu yihi muuse rabbi rabbigayow inii anigu qataltu waxaan ka dilay minhum kuwa nafsaa naf ka dilay wa waxaan ka baqayaa an yaqtuluun inay idilaan ee wa akii haaruuna wa akii walaalkay haaruunu ah kuwa isaga ayaa afsaxu ka fasaaxo badan minii aniga xaggayga amba afsaxu ka afsahansan ama ka odkarsan minii aniga xaggayga lisaana xagga luqada ee fa arsil dir o ee haarun dir macaya bir oo iraaci mid xaala kawnihi mid xaalu yahay taageere taageere xaalu yahay ficdigan kaas taageerahaasoo ka dhise markaa yusadiqunii i rumayn doona haddii la jismiyana waa jawaabta amarka yusadiqunii i rumayn doona inii anigu ahaafu waxaan ka baqaya an yukadiboon inay i beeniyaani qaala alla wuxuu waxaanu ku xoogayn doonaa cabudaka cududdaada waxaanu ku xoojin doonaa biaqiika walaalkaa baanu ku xoojin doonaa waa tacaawunka sharcigaamu og tahay ee dacwadda ilaahay laysu kaalmaystay tacasubka iyo tacasubka haddii laga ilaaliyo waxbaasa amba dhibaato ay leedahay ma jiro oo weeye waa inaan waraha u lagu qaydin dadkana maaragtay aan lagu qiimaynin maarkaysa marka allah subxaana watacaala waanu ku xoojin doonaa baa la yidhi walaalkaaga muslimkaa saasuu ku noqonaya wy haddaase utacasuso un isagoo xuquuqdiiba walaalnimo iyo kuwadii aad lumiso guuldarada ugu weynitaa wey ama mana dhici karto daaifa ay ka mulan tahayna waa yar tahay baa filaya dadka tacasub baa lagu inaamiyey gaar qabaan mog xataa insaaf ma samayn karayo qofki cadaalad ma samayn karayo oo ka daaifadiisa khaldamada uma sheegi kara mogta wanajcalu waxaanu u yeelinaa marka ilaah uri subxaana watacaala watacasubka iyo taxasubku wax banaan maaha wanajcalu waxaanu u yeeli doonaaba ilaahi subxana watacaala lakuma waxaanu idin yeeli suldaana baanu idin yeeli doonaa falaa yasiluun mana soo gaadhi doonaan ilaykumaa xaggiina ma soo gaadhi doonaan ee biaayaatinaa la taga amba bisabab aayaatinaa baana xaggiina usoo gaadhi doonin biaayaatinaa aayaadkeega ayaanay xaggiinna u soo gaari doonin ayaa allah yidhi subxaanahu watacaalaayo dee ilaahay baa ilaalinaya buu og tahay maaragtay bisababi iblaaqikumaa oo ilaahay baa rasushiisa ka ilaaliya marka ayaadkiisan ilaahay fidinayaan antuma biaayaatina antuma labadiinnu antuma labadiinna iyo wa man ittabacakumaa cidda idin raacdayba alghaalibuun sabarka halkaa ka dhigan subaana waa mutadawi alghaalibuun kuwii adkaan doona ayaa tiina cadowgiina ka adkaan doona falamaa markii jaa'a uu yimid hum fircoon iyo qoomkiisii muusaa muuse markuu ula yimi biaayaatina aayaadkayaga markuu ula yimi bayinaatin xaalayhin kuwa cadcad qaaluu waxay yidhaahdeen fircoon iyo qoomkiisu maa haada kani ma ahaanin uu muuse la yimi ilaa sixirun sixir mooyaane wax kale ma ahaanin sixirkaasoo muftara la been abuurtay waa sixir lasoo sameeyey bay yidhaahdeen wamaa samicnaa maanaan maqal bi haada kan kumaanaan maqal fii aabaa'ina aabbayaashayadii dhexdooda kamaanaan an alawaliina hore waa wax cusub kiimihii hore ilaahay kuma sheegin bay yidhaahdeen in ilaah keliya la caabudo wa qaala wuxuu yidhi muusaa muuse wuxuu yidhi rabbii rabbigaygu aclamu isaga ayaa ku cilmi badan amba kii ku cilmi badan weeye biman buu ku cilmi badan yahay jaa'a yimi bilhudaa hanuun la yimi min cindihi agtiisana kala yimi ilaahay ka ku cilmiga badan weeye waman wa biman midna ilaahay ka ku cilmiga badan weeye takuunu ay u ahaan doonto lahum mankaba qofkaba caaqibatu daari daarta celibteedu waa daartana dircibteedu waa aakhiro weeye inahu ina alamra washani laa yuflixu man liibaanaan alzaalimuuna kuwa zaalimiinti man liibaanaan wa qaala wuxuu yihi fircawnu wuxuu yihi yaa ayuhaa kaagan almalau malayahow amba almalau ah warnimayow madaxda ahi maa calimtum ma ogi lakum idinka ma ogi min ilaahin ay ilaaha mid la caabudo anigu idinma ogsooni ilaahaasoo hayrii aniga aan ahayn ilaahaan aniga ahaynoon idin ogahay ma jiro eefa awqid iishid lii aniga yaa haamaanu haamaanoo waxaad ii duftaa cala diini dhoobo leban abagkiisane buu leeyahy lebanka iyo marka la doonaya inu isqabqabsado waa la gubaa fa awqid gub buu yihi ni aniga ii gub yaa haamaanu haamaano waxaad ii gubtaa ood ii dugtaa cala dhoobo dhoobo lebana askee oo dug oo fajcal lii aniga ii dhig fajcal lii ii samee amba ii yeel sarxa guri dheer oo fooqa ii lacallii abaric si aan u baalacdo lacallii addalicu lacallii waxaan mudanahay markaanba layga yaabaa addalicu inaan arko aan gaadho ilaa ilaahi muusa muuse ilaahiisa inaan gaadho gaadhay markaa waxaad garanaysaa muuse xataa fircawn kama qasna ilaahay inuu sarreeyo ma og ilahay meeaanaan ka baarayaa mu ohan meel walba wuu joogaa markaasuu le xaggeeba ilaahay muuse aan baari doone ayadisa bule guri dheer halka nima daydayin ma ogti ilaahay waa koreeya subxaanahu watacaala ma ogtahay oo caqiida ka liidata caqiidada fircoon qofku markuu meel labadoodba wuu jooga sidaa jahadu ma joogo ilaahay wuxuu u joogaa ma ogta cilmi iyo awood iyo ogaal buu ku joogaaye ilaahay waa sarreeyaayo khalqigiisa manci karo goob yar ilaahay abuuray ma qaadi karto ma ogti abudaro marka lacalli abal wax laga yaaba inaan gaadho ilaa ilaahi muusa muuse ilaahiisa inaan gaadho macnaa si aan u gaadho lacallii atalicu si aan u gaadho ilaa ilaahi muusa muuse ilaahi si aan u gaadho war bal ii dhisay oo ii samey buu yidhi baan markaa arkay oon halkaa kula soo ma sidaasoo kale wa anigu haddaa fircawn hay buu leeya la adunnu waxaan u malaynayaa hu muuse min alkaadibiin kuwa beenaalayaa alkaadibiin mufasiriinta qaar baa waxaa ku erisi jiray iyagoo yidhaahda fii zacmihi ana lahu rabban fi samaa fii zacmihi ana lahu rabban fi samaa manaa sheegashadu sheegtay inuu leeyahay rabbi sarreeya inuu been ku sheegayo allah murani subxaana watacaala rabbi waxa uu yidhi markuu jimirka iyo islaweynida sameeyey wastakbara wuu kibray huwa fircawn iyo wa junuuduhu ciidamadiisaba fil ardi bay ku kifleen bikayri alxaq axdaro wadanuu waxay u maleeyeen annahum ayagu ilayna anaga xaggayaga laa yurjacuun inaan loo soo celin doonin shicirku majhuul buu ku berisay laa yurjacuun inaan loo soo celin doonin wadanuu waxay u maleeyeen annahum ayagu ilayna xaggayaga laa yurjacuun inaan loo soo celin doonin faakadnaa waanu qabanay hum fircawn iyo wajunuudahu ciidamadiisiiba fanabadnaahum waxaanu ku tuuray nabdigu waa kaa waxgiisa shaxadiidka loogu tuuro kitaafadaasoo kale fanabadnaahum waxaanu ku tuuray fi badii baanu ku tuuray fandur eeg kayfa kaanad siday bal noqotay caaqibatu aalimiin kuwa baalimiinta celiskooda walaalshay ku dambisay felish damba iyo gelgelid bay noqotay murunt markaasay badu iska soo tuur markaasuu nidaaciye laa ilaaha illa allah ka dhex buray meeshii markaasaa jibriilaanku dhooba qaaday min xaali lbahri ayuu afka kaga buray uu ku disay murunti likay laa tudrikum raxma ilaa raxmada ilaahay aanay u hareerin rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala waanu qabano waanu halaagnay ayaa rabiyey oo wajacalnaahum waxaanu ka dhignay aima baanu ka dhignay kuwa lagu daydo yaduuna dadka ugu yeedha ila annaar wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana laa yunsaruuna looma gargaari doono waatbacnaa waxaanu raacsiinay hum ayaga fii haadihi waxaanu raacsiinay oanu haleeshiinay addunya lacna nacdadana waanu raaciye ila ilahi subxaana watacaala wa ywma alqiyaama maalinta qiyaamana hum ayagu min almaqbuuxiin kuwa la nacdalay ee la kor xumeeyey bay ka mid yihin min almaqbuuxiin marka waa ism mafcuul ma arkaysa kuwa la nacdalay ee la kor xumeeyey ayay ka mid yihiin baa ilaha yidhi subxaanahu watacaala ee qubxiga ehelka u ah ayaa rabbi yidhi subxaana marka waa lacnadii la raacsiiyey ma iyo kalmadii xumay allah wuxu uhi wallahi labada aatayna waxaanu siinay muusa nebi muuse alkitaaba baanu siinay waa kitaabkii tawreed ahaa min bacdi ma ahlakna intaanu halagnay dabadeed alquruuna qurniyadii alulaa hore wasaaila xaaluu yahay xujooyin cadcad iyo adilo kitaabkaasi linaasi dadka uu yahay wahuda xaaluu yahay kitaabkaasi waraxma xaaluu yahay qur-aankaasi kitaabkaasi ayaanu siinay baa rabbi subxaana watacaala dadka uu yahay lacallahum yatadakkaruun likay yatadakkaruu si ay u waansamaan maarkiisa marka waxaad garanaysaa culimadu ay leeyihiin bacda insaani tawraat intii ilaahay uu soo dejiyey kitaabka tawrada wixii ka dambeeyey ilaahay mac ummad uu rogay oo sideeda u baadiyey ma jirin bay yidhaahdeen mana ilaahay wuxuu amray intaa wixii ka dambeeyey inay muuminiintu la dagaalamaan ma arkaysaa ee kuwa idooba ee gaalooba ee la dariraan allah wuxuui subxaanau watacaala wamaa kunta maad ahay sababta ilaahay dee qisada muuse uu nebi maxamed ku helay ayaa ilaahay ku caddeeyey aayaadkan ilaan ambiyada ilaahay waxay qaybka ku ogaadaan waa xagga waxyiga wey wamaa kunta maad ahay nebi muxammedo bijaanibi algarbiyi ay bijaanibi alwaadi waadiga dhinaciisii maan ahay dhinacii algarbiyi galbeedeeyey markaa waa min baabi xadfi lmawsuufi wa iqaamati sifati maqaama almawsuuf wamaa kunta maadahay ama waxaad idhaahdaa bijaanibi duuri buurta duur dhinaceeda marnay dhinaca algarbiyi galbeedeeyey oo dhinacu muuse ka taagna id xilligii maan soogin fawaynaa aanu u waxyoonnay yaa muusa muuse markaanu u waxyoonnay alamra arrinka markaanu u waxyoonnay biyaa halkaa adigu kii ku sugnaa maad ahayne annaga ayuunbaa kuu sheegnay ayaa allah leeyihi subxaanahu watacaala dan ilaahay baa u waxyooday ambiyaduna sidaasun bay ku ogaanahay jannadagii qabayna aanu u dhammaynay amba siinay ilaa muuse alamra yani buurta dhinaceeda markuu alla kula hadlayey subxaanahu watacaala wamaa kunta maad ahaanin min ashaahidiina kuwii halkaa joogay malaa'igun baa joogtay walaakina an yeeshee annagu anshana kuwii hore markaanu halagnay ummadihii hore anshanaa waxaanu abuuray qurunaa waanu abuuray maa ummado badan baanu halagnay walaakinaa anagu anshanaa waxaanu abuuray qurunaa ummado ayaanu abuuray fatadaawala waxa ku dheeraaday waa mutadabadi calayhim ummadihii korkooda waxaa ku dheeraaday alcumru ayaa ku dheeraaday oo markaanu cumriga u dheeraynay ayaa waxay noqdeen kuwa iska xadgudba oo tacadi iyo xasuduba la yimaada sidaa darteed baanu markaa rusul ugu soo diray wey ayaa ugu soo diray oo cumrigii baa ku dheeraaday markaas markaasay leexdeen amba quluubtooduba ay qallashay wamaa kunta maad ahayn nebi muxammedow saawiya kii joogay ee deganaa saawiya kii ku negi maad ahayn fii ahli madyana reer madyan dhexdood oo markuu muuse oo tegay dee lamaad joogay tatluu aanaad ku akriyayso fii kunagi maad ahayn calayhim korkooda aayaatina aayaadkayaga dad korkooda kuma ad akriyo wamaa kunna ma walaakina ha yeeshee kunnaa waxaanu ahaanay mursiliina kuwa dira rususha oo annaga ayuunbaa ku diray baa ilaahay leeyi subxaana watacaala annaga ayaa ku diray baa rabbigii oo annagaa kuu sheegnay dee nimankan ee reer madiyaankiin la joogay maad ahayn annaga ayuunbaa ku diray saasay noqonaysaa allah wuxuu yihi subxaanahu wamaa kunta maad ahay markaasii hore jaanib alwaadi uqadar bijaanib ilwaadi oo adiga dhinaciisa alharbiyi kan dambe ayaa lagu cadeeyey wamaa kunta maad ahay bijaanibi buur buurta buur la yidhahdeen ceyda maad joogin alaymani wey id xilligii maad joogin naadayna aan u yeedhnay muuse markaan u yeedhnay lamaa joogin baa ilaha l subxaana watacaala naadayna ay muusa qadar ilaahay unbaa kuu sheegay walaakin ha yeeshee arsalnaahu annaga ayaa diray sidaa dhig walaakin ha yeeshee arsalnaahu annaga ayaa diray maxaana u diray raxma raxmad daraaddeed baana u diray yaashi biraxma oo min rabbika xagga rabbiga ka aad aba walaakin ha yeeshe arsalnaaka dheh sidaa dheh arsalnaaka annaga ayaa ku diray raxma raxmad daraaddeed baanu kuu diray oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaatay maxaanu kugu diray litunzira si aad ugu digto qawma duur si aad ugaga digto hadday leedahay cadaab si aad ugaga digto qoomkaasoo maa ataahum aanu u imanin ma arkaysa min nadiir ay nadiirun mid udiga mintaasi laka dhig min qablika adiga horta aanu u imanin ayaanu kuu diray lacalahum yatadakaruun likay yatadakaru si ay ugaansamaan baanu kuugu diray ee walowlaa wahalla may walowlaa haddaanay ahaanin waantidaaciyad walowlaa haddaanay ahaanin an tusiibahum ayaga inay ku dhacayso musiibatun musiiba inay haleelaysaa haddaanay ahaanin bimaa kii sababtiina ay ku haleelayso qadamad ay horumarsadeen aydiihim gacmahoodu oo fayaquulu inay odhanayaan haddaanay ahaanin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow lowlaa ay halla tan dambe tacdiidiya wey lowlaa hallaa maxaad arsalta u diri weyday ilayna annaga aad noogu soo diri weyday rasuulaa rasuul maxaad noogu soo diri weyday oo haddaad soo dirto wanatabica aanu raacno aayaatika aayaadkaaga aanu raacno oo wanakuuna aanu aano min almu'miniin muminka ka mid ah haddaanay taasi dhacaynin rusul bamaanaan direen wey laakiin dadka jawaabta lowla hore oo qadaraysa walowlaa haddaanay aan tawsiiba inay haleelayso hum ayaga inay ku dhici doonto musiiba inay ku haleelayso bimaa kii sababkii qadamad ay horumarsadeen aydiihim gacmahood fayaquulu inay odhanayaan haddaanay ahaanin tusiibahum takuaxisho rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayo lawlaa halla waa taxdiidiya tan dambe tirtirsi ay weeye lawlaa hallaa maxaad arsalta u diri weyday ilayna annaga noogu soo diri weyday rasuula oo haddaad soo dirto fanatabica aan raacno aayaatika aayaadkaaga aan raacno oo nakuuna aan ahaano min almuminiin haddaanay taasi dhacaynin usub alle ma dirin buu rabbi subxaana watacaala laakiin si aanay taa ula imanin ayaa xujadan ugu ogayaa baa rabbi yidhi falamaa markii bihaa uu yimid hum ayaga alxaqu xaqu markuu uga yimi min cindina annaga agtayeeda markuu uga yimi qaaluu waxay yidhaahdeen lawlaa sallaa maxaa uu sida loo siin waayey rasuulkan maxaa loo soo siin waayey mila ma kii oo kale maxaa loo siin waayey uutiya la siiyey muusa hadda kuwii reer bani israa'iile meesha joogay iyo kuwii kale mushrikiina carab lahaa labaduba waxay yidhaahdeen hadduu rasuul yahay maxaa loo soo siin waayo haddaba nimankii ilahay rasuulna ku diro maarag darteed loogu soo diray si aanay xujada iyo dooda uga iman falamaa markii jaaa u yimid hum ayaga alxaq xaq baa u yimid baa rabbi leeyahay min cindina aqii <laughs> ilaahayna waa soo gaadhsiiye waanu wada sheegay qaalo waxay idhahdeen lawlaa hallaa maxaa uutiya loo siin waayey maxaa rasuulka loo soo siin waayey mila maa kii oo kale uutiya la siiyey muusa kii muuse la siiyey maxaa isagana loo siin waayey ilaahay wuxuu yidhi oo awalam yakfuru miyaanay ku kufriyin kuwani markay saaleyeen awalam yakfuru miyaanay ku kufriyin bimaa kii uutiya la siiyey muusa muuseba la siiyey min qablu hadda horteed kor wuxuu kii muuse miya taase maxay deefe una imanaya aye alambisqaao qaaluu waxay qaaluu waxay yidhaahdeen sixraani waa laba sixir bay yidhaahdeen sixraan waa laba sixir bay yidhaahdeen waa maxamed iyo muuseba waxaanayla yimaadeen labadaas xiro tadaaharaa isbahaysay balgarbanidhaano tadaaharaa isbahaysay waysafayiin waa kuwaysa saacidaya bay yidhahdeen waqaaluu waxay yidhaahdeen innaa anaguna likullin ay bikulli waaxidin minhumaa tawinta cuwad waxay ka middaafine waina anaguna bikullin mid walba mid kastoo labada ka midaba kaafiruun kuwa ku kufriyey baanu nahay bay yidhahdeen qul waxaad idhaahdaa nebiyo faatuu lakaalaya bikitaabin bal kitaabkeena inay waxaan siceliyahay iyo casas aan waxaan hadhahay min cindi illaahi bal kala keena kitaabkaasoo huwa isagu ahdaa ka xanuun badan minhumaa labadan kitaab tawraat iyo qur-aanka minhumaa labadan attabichu waa raaciye bal eg waa jawaabtii amarka attabichu waa raaciye in kuntum haddaad saadiqiin kuwa ku run sheegaya arrintani inay sidaa tahay dalkeeda dadku markuu ka anfacoodo masaaxinku markay badato iyo anfacadu aatuu burhaanakum ma daliilu calaa dalik faina alxaqa axaqu an yutabac faina alxaqa yucrafu biladilati sharciya laa bikafrati faaciliina wagayr maakida shay maxaa daliil aad u haysee ma ogti hadaase wax kasta lagu qashay mid baa ka hadlayaa idaacad halkaa markaasa wuxuu leeyahy bidcatu xasana wasbit shaygana waa bidca buu leeyay bid soo bidcan waa kafa waa nabga lagu tuujiya وكل بدعة ضلالة بدعة حسنة تجتمع كل بدعة حسنة رسول الله يقول كل بدعة ضلالة من سن في الإسلام سنة حسنة أي وعي الدليل في أيوه كل ما يقال بدعة حسنة bes kawaadha halkagaa ku cun weye sobicun maaha georgi laakiin loo doodaysaaba taduul khuraafadii iyo bidcadii bidc oo dhan baa maarata maarata wuxuu subxaana wa tacaala lam yastajiibuu haddaanay rumaynin laka adiga haddaanay ku ajiibin nebiyow faclam ogow annamaa yattabicuun inay raacayaan uun ahwaa'ahum hawooyinkooda inay raacayaan waa jamculahawaa waa qofka isaga waxay la noqoto uu diinna ah ahli lahwaa hadaad maqasho yani waa mukhaalif waa mukhaalifiin wey alhawaadaas asalkoodaba waa almukhaalifuun lilkitaabi wasunna ilan shicaarka firaqu daalla markay culamadu kala bayaan shicaarkooda iyo asaanta lagu gartaabaa waa mukhaalafaة اkitaabi wsuna aw wasaq saalax adaarasa ku awsha maaragta taso ilahay baa maaragwaa macruuf oo la yaqaano weeye waana xukun masalada khafiira ilaah wuxu subxaana watacaala waman adallu yaa ka baadinimo badan miman yaa ka baadinimo badan itabaca raacay hawaahu hawadiisa shafaacat bigayri huda hanuun la-aan hanuunkoo min allahi ila xaggiisa uga yimi allah xag ilaadu kaayaxdul madan ina allaha la laa yahdi ma hanuunin doona alqawma dulka aaalimiina mudsan subxaanaka allahuma bixamdika